أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الصلح الصلح هذه مدني أحكام الصلح وصلح يهشيسك أحكام تودي halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay sulaxa qaybaha uu qaybsamo iyo axkaamta uu iska leeyahay iyo macnaha loola jeedo in la sulaxtamo sulaxu waxa weeye waa qadcu nisaac luqa ahaan waa muranka labada qof oo wax isku haysta doodooda inay ku jaraan bidariiqin sharciy dariiq sharci ah waa qadcu الnisaaci biطariiqin sharciyin waa muranka labada qof oo wax isku haysta in doodooda ay ku jaraan bidariiqin sharciyin dariiq sharci ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu tilmaamay sulxu inuu wanaagsan yahay oo ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wasulxu khayru sulxu wuu khayr badan yahay ayuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala in mar walbaba yacni qofkii markhaati la kaale iyo aan isdhaarsanno iyo waxaa ka wanaagsan in la sulaxtamo oo dariiq sharci ah markaa doodii iyo isqabqabsigii lagu kala jaro nebigeenuna salى اllahu waslm wbaaraka calayhi xadiiskii ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayey wuxuu ku yidhi aلsulxu bayna اlmuslimiina jaaئizu ilaa sulxan axalla xaraama ow xarama xalaala nebigu salى اllahu عalيه waslm wuxuu yidhi aلsulxu bayna اlmuslimiin labada muslimiinta dadka muslimiinta ah dhexdooda inay ka heshiiyaan jaa-isun wuu bannaan yahay ilaa sulxan axalla xaraaman ilaa sulx shay xaaraam ah xalaal ka dhigaya maahan ow xarama xalaalan ama shay xalaala xaaraam ka dhigaya maahan dee sulxaasi ma aha dariiq sharci ah sulxu marka hadduusan dariiq sharciya uusan ahayn ma bannaano laakiin nidaam sharci ah hadduu ku yimaado wuu wanaagsan yahay walidaalika dadka qudaada ah oo qaaliyaalka qaarkood sida sheekhii la dhihi jiray asayid xusein bnu axmed alkaafi alyamani waxaa la yidhaah yacni qaalinimada ayuu qabtay wa qaala asayid xusein bnu axmed alkaafi alladii tawala alqadaa'a bimadiinati tariim muddatan dawiila muddo dheeruu qaali ka ahaa dhulkan tariin waa yeman yacnii goboladeeda gobol ka mida muddo dheeruu qaali ka ahaa wuxuu yidhi sheekhaasi innahu lam yaktub xukman ilaa maratayn laba goor un baan xugum caadi ah aan maxkamadda ka riday yiri xugum caadiya ah, laba goor un ayaan ridu yidhi wa yunafidu baqiyata axkaamihi sulxan inta kale sheekha labada qofoo u yimaada wuxuu dhihi jiray sulxtama oo waxyaalahan isqabqabsiga iyo midi middu kutaag waa laga wanaagsan yahay wax uun sharcigu ogol yahay ku heshiiya oo tanaasul sameeya oo isku tanaasula marka muddadaa dheeruu sheekhu qaaliga ahaa yacnii inta badan wuxuu ku dhammayn jiray laba goor maahane inta kale sulx iyo heshiis ku dhammaystuu dhihi jiray marka sulxu wanaagsan yahay mar walbaba asulxu sulxu luqatan min luqatin xagga luqada qadcu nisaaci muranka goyntiisa wey luqada waxaa lagu yidhaahaa sulaxa in muranka iyo isqabqabsiga la gooyo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana caqdun waa heshiis sulxu heshiiskaasoo yaxsulu bihi uu ku xasilayo caqdigaas daalika midkaas oo qadcu nisaaca ah waa heshiis uu ku xasilayo murankii in la jaro waa heshiis uu ku xasilayo in murankii iyo isqabqabsigii meesha lagu dhammaystiro oo la baabi'iyo aqsaamu sulxi haadihi tani aqsaamu sulxi tani waa qaybaha sulaxa sulaxa qaybaha uu u qeybsamo ayuu sheekhu noo sheegay raximah اllahu tacaala aqsaamu sulxi heshiiska qeybihiisu ihnaani labow sulaxa xagga sharciga islaamka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood sulxu xadiidatin wa sulxu mucaawadatin sulxu xadiido iyo sulxulmucaawada sulxu xadiidatin qaarrididda heshiiskeedii ridid in la yidhaaho qofka xaqii aada igu lahayd war qayb io cafi inta kale waan kuu qarsanahaye qayb iga rid qayb iga rid xaqi wa sulxu mucaawadatin iyo bedel qaadashada sulxeedi ama labada qof inay ku heshiiyaan oo ay ku sulaxtamaan war shaygii waan kuu qirsanahay shaygii aan isku haysanay adigaa iskale waan kuu qirsanahay laakiin waxaas aan kuugu bedelo waxaas aan kuugu bedelo sulxulmucaawada le sulxulxadiiduhuna waxa weeye war wixii aan isku haysanay waan kuu qirsanahaye laakiin wax uun iga rid wax uun iga cafi waxaa kaloo lagu magacaabaa sulxulibraa sulxi ibraha yacni qeyb ka mida iga beryeel qeyb ka mida iga cafi labadaas marka wuxuu u qaybsamaa uu sulxu u qaybsamaa sulxulxadiida iyo sulxulmucaawada falأwalu midka ugu horeeya oo sulxulxadiidaha ah huwa sulxulxadiiduhu asulxu heshiisu heshiiskaasoo min almudacaa asulxu heshiisu min almudacaa min tarki اlmudacaa shaygii la sheeganayay ka tegiddiisa xaggiisa ahaaday calىa bacdihi calىa akhdi bacdi اlmudacaa shaygii la sheeganayay qeybtiisa qeybtiisa ka mida qaadashadiisana lagu heshiiyey caynan shay caynoo la arkayo kaana shaygaasi ahaaya aw amase daynan ama dayn ahaaya wuxuu doona hano wuxuu rabaa sheekhu marka inuu kuu tacriifiyo qeybta here ee sulxulxadiidda maxaa loola jeeda falawalu midka ugu horeeye sulxulxadiiduhu huwa sulxu waa sulx min almuddaca min tarki اlmuddaca shaygii la sheeganayay ka tegiddiisa laga sulaxtamo calىa akhdihi calىa bacdi akhdihi akhdi اlmudacaa shaygii la sheeganayay qeybtiisa qeybtaas qaadashadeedana lagu heshiiyo sulxulxadiida la yidhah sulxulxadiida ayaa la yidhah muxuu yahay sulxulxadiiduhu uu sheekhu noogu qeexay waa shaygii mudacaha ahaa oo la sheeganayey oo laysku dacaweynayey in qayb ka mida ah qaadashadiisa lagu sulaxtamo qayb ka mid a ah qaadashadiisa in lagu sulaxtamo qaybta kalena layska cafiyo tusaale ahaan waxay isku haysteen boqol dollar waa kugu leeyahay iguma lihid markii dambe siday u doodayeen dooddii waxay ku soo afjareen ninkii la dacweynaya wuxuu yidhi war waa kuu qirsanahay boqolkii dolar laakiin haddiniyo xun bal iyo cafi bal wax iga rid markaasi waxay ku sulaxtameen bal kontonna waa kuu cafiyey de kontonna isi kaas marka maxaa la yidhaha waa sulxu min almuddacaa calىa akhdi bacdihi bacdi اlmuddacaa shaygii la sheeganayay qeybtiisa qaadashadiisa in lagu sulaxtamo caynan shay caynoo la arkayo kaana ahaaya aw deynan shay caynahoo meesha yaalla ha noqdo ama dayn ha noqdo waxa qayb laga tegayo waxa qayb la tegayo ama dayn ha noqdo ama shay cayna ha noqdo caynta tusaale ahaan waxaa ka mid a laba boosay isku dacweynayeen oo isku haysteen markaasu wuxuu leeyahay warniyahow murankan iyo dacwadan way nagu dheeraatay labadii boos waa kuu qirsanahay laakiin hal boos ka tanaasul oo iska cafi boosna waa waa ku siinaa kaas muxuu yahay waa cayn cayn deynkiina waa tii hadda aanu tusaalaynaynayo boqolkii dollar kontonna io cafi kontonna waa ku siinaa kaasa waxaa la yidhaha sulxulxadiida waثaani midka labaad waa sulxu اlmucaawada huwa sulxu waa heshiis min almudacaa min tarki اlmudacaa shaygii la sheeganayey sheegashadiisiina laga heshiiyo calىa gayrihi calىa akhdi gayrihi gayri اlmudacaa shaygii la sheeganayay gayrkiis qaadashadiisana lagu heshiiyo caynan kaana almudacaa waxa la sheeganayo cayn la arkayo ha ahaado ow deyna ama isaguna deyn ha noqdo wuxuu doona ha noqdo sulxan sulxulmucaawado la yihah sulxulmucaawadaha sheekhu wuxuu inoogu tilmaamay waxaa la yidhaha asulxu min almuddacaa min tarki اlmuddacaa shaygii la sheeganayey ka tegiddiisii in laga sulaxtamo oo la yidhaah qeyb un ka tag muddacihii oo dhan ka tag waxaad sheeganaysay qeyb ma ahane isagii oo dhan ba isaga tag oo haddaan ka tago xaggee aadi calىa akhdi gayrihi gayri اlmuddacaa shaygii la sheeganayo gayrkii gayrkii qaadashadiisana lagu heshiiyo wuxuu leeyahy waxaad sheeganaysay oo dhan iska dhaaf ka tanaasul oo haddaan ka tanaasulo waxaan sheeganayo o dhan maxaan samayn wax kalaan kugu bedelahay tusaale ahaan laba boos ayaa ninkan lagu haystay oo labadeedii boos si intaa uu inkirsanaa markii dambe waxay ku sulaxtameen labadii boos ka tanaasul anaa qaadanay haye haddaa qaadatana anigana adigana waxaan ku siinaa gaarigayga gaari noocaas u yaalla oo noocaa tilmaantiisu tahay qaado labadii boosna iska daa kaana waxaa la yidhaha sulxul mucaawada yani waxaa lagu sulaxtamay in wixii uu sheeganayana uu ka tanaasulo wixii hayrkiisna uu qaato wixii hayrkiisna uu qaato caynan wax la arkayo kaana lmuddaca wixii la sheeganaya cayn ha noqdo aw daynan waa sidii noocii oo kale ama dayn ha noqdo shuruudu sixati sulxi haadihi tani shuruudu sixati sulxi waa heshiiska ansixidiisii ansixiddaa shuruuddeedii qaybaha sulxu uu qeybsamo markuu sheekhu inoo soo sheegay halkan wuxuu ka gudageli shuruudaha sulxu uu ku ansixo shuruudu sixati sulxi sulxa ansixiddiisa shuruudihiisii ihnaani laba shardigo sabqu khusuumatin dood soo hormarideeda waxaa shardiga horta marka sulxu ansaxayo horta marka hore in doodu ka hormarto sulxa dood inay ka hormarto waa shardi dee laba qofonba ishaysanba oo aan muransanayn sulx ma iman karo marba haddii isqabqabsiba uusan jirin oo muran uusan jirin sulx meesha ma iman karo asulxu yaأtii bacda alkhusuuma daa'iman sulx wuxuu yimaadaa dood ka bacdi waa shardi wa iqraaru اlkhasmi kii lala doodayey qirashadiisina waa shardi waxaa kaloo shardi ah dood dheer ka bacdi ninkii la dacweynayo wax lagu haystay inuu shaygii qirtana waa shardi oo yidhaaho shaygaa adigaa iska leh adigaa iska leh markuu yidhaha ka bacdi sulxu iman karaa in la sulaxtamo shayga adiga iskale markaa kabacda waxaa iman karta wax ii cafi markaa kabacda waxaa iman karta shaygii kayrkii aan kuugu bedelo shayga waan kuu qiray dood dheer kabacdi adigaa kuu qiray adigaa iskale laakiin wax kale aan kuugu bedelo ama qeyb ka mida iga cafi markaa kabacdi iman kara laakiin haddii nisaacii weli uu sii socdo oo murankii uu socdo adaale ma lihid adaale ma oo wax iqraara uusan jirin sulx ma ansaxay iqraar hadduusan jirin sulx ma ansaxay suuratu sulxi haadihi tani suuratu sulxi tani waa muuqaalka sulxa qaabka lagu sulaxtamo iyo siiqada iyo nidaamka heshiisku yacni uu yaallo suuratu sulxi heshiiska suuradiisii an yaddaciya zaydun zayd waa inuu sheegto calىa camrin nin camar la yihaaho daaran daar waa inuu ku sheegto yidhah gurigaad iga haysataa ow cishriina dinaaran ama labaatan dinaar waa inuu ku sheegto yidhah lacag labaatan dinaaran ayaad iga haysataa fii dimatihi labaatankaas dinaaroo fii dimatihi dimatu camrin camar qoortiisa ahaatay war waxaan kugu leeyahay labaatan dinaar ama gurigaad iga haysataa waa inuu yihaaho oo fayunkira camrun camarna uu inkiro waa nisaaci la waxaan soo marnay sabqu khusuuma waxaa shardi horta doodu inay marka hore ay meesha timaado camarna uu yidhaaho waxba iguma lihid wax daara guri aan kuu hayo ood leedahay ma jirto lacag aad igu leedahay ma jirto ثuma markuu doodo kabacdi uu inkiro yuqira markaas kabacdi camar uu qiro a dood dheer ka bacdi waayahay adigaa iskale waa igu leedaha labaatankii diinaar laakiin aan sulaxtanna gurigii anigaa dulmi kaaga haysta laakiin aan sulaxtanna fayaquula lahu zaydun fayaquula lahu marka camarkii markuu wax qaray ka bacdi zaydun zaydna uu yidhaaho saalaxtuka waa kula sulaxtamay camarow waan kula sulaxtamay min haadihi tan xaggeeda waan kaala sulaxtamay taasoo addaari daarta ah calىa nisfihaa calىa akhdi nisfihaa daarta niskeeda qaadashadeedaan kugula sulaxtamay niga gurigii horta adigaa iskale adiga waan kuu qirsanahay laakiin nisna iiga tag nisna qaado marka sulxaas noocee noqon waa sulxii sulxulxadiida sulxulxadiida wey aw amase calىa haada thawbi calىa akhdi haada kan qaadashadiisan kaala sulaxtama kaasoo athawbi ee marada ahay gurigii horta waan kuu qirsanahay laakiin gurigii beddelkiisii maradaan qaado sulxaasna wuxuu noqonaa sulxulmucaawada sulxulmucaawada aw amase min alcishriina ama labaatankii igala sulaxtan oo waan kaala sulaxtamay labaatankii oo dinaaran min dinaarin dinaara calaa nisfihaa calaa akhdi nisfihaa nisfi alcishriin labaatan niskeed niskaa qaadashadiisii ayaan kaala shuraxtaba labaatan dinaar waad igu leedahay laakiin nisna io cafi nisna qaado waa lacagtiiyo sulxulxadiidda ay gashay sulxulxadiidda aw amase calaa haada thawbi maradan ayaan kaagala sulaxtamay labaatankii dinaar labaatankii dinaar waan kuu qirsanahay laakiin labaatankii dinaar maradan aan kuugu bedelay sulxulmucaawada lacagtii mucaawado gashay fayaquula camrun camarna uu yidhaaho qabiltu sulxa noocaasa waa aqbalay nidaamka loo sulaxtamo sidaas alxawaalatu haadihi middan ee axkaamu alxawaala waa xawaalada axkaamteedii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo xawaalada iyo axkaamta ay iska leedahay alxawaalatu xawaaladu luqatan min luqatin xagga luqada ataxawulu wareegid iyo walintiqaalu guurid afka carabiga xawaalo waxaa lagu yidhaha wax walba oo wareega ama meel kale u guura af carabiga kaasa waxaa la yidhaha xawaalo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana caqdun waa heshiis caqdigaasoo yaktadii keenaya naqla deynin deyn guurintiisii min dimatin shaksi mas-uuliyaddiisi iyo qoortiisii laga guuriyo dayn ilaa dimatin qoor kalena daynkii loo guuriyo qoortaasoo ukhraa kale xawaalo wuxuu sharcigu u yaqaan waa dayn in qof mas-uuliyaddiisii laga guuriyo qof kalena loo wareejiyo dayn kaasa waxaa la yidhaha xawaala la yidhaha xawaala tusaale ahaan qofaa waxau kugu leeyahay boqol dollar uu kugu leeyahay adiguna qof kalead boqol dollar ku leedahay kii boqolka dollar kugu lahayaa kuu yimid war isii lacagtaydii war anigana hebelan ku leeyahay boqol dollare hebelan kugu xawilay hebelan kugu xawilay oran qaado kaasa waxaa la yidhaha xawaalo sharcigu waa jiday xawaalada noocaas oo kale ah nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayhi xadiiskii imaamu muslim iyo keyrkiisu ay warinayeen wuxuu ku yidhi madalu اlganiyi dulm waidaa utbica axadukum calىa malii'in falyatbac madalu اlganiyi qofuu haysta inuu meermeeriyo deynkii dulmun waa dulmi adigoo u haysta inaad deynkii qofka miskiinka meermeeriso dulmigii ku tilmaamay nebigu salى اllahu عalيه wasalam waidaa utbica axadukum calىa malii'in qofkiin haddii la raacsiiyo qof wax haysta oo la yidhaha lacagtaad igu lahayd hebel u doono oo saa loogu wareejiyo falyatbac ha raac uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam oo walaalkaa ku saacid walaalkaa ku saacid hadduu ku yidhi hebelaan lacag ku leeyahay lacagtii aad igu lahayd hebel u doono waa inaad raacdo arkaan اlxawaala haadihi midani arkaan اlxawaala waa tiirarka xawaalada xawaaladu arkaanta ay ku dhisan tahay ayuu sheekhu inoo sheegi arkaanu lxawaalati xawaalada tiirarkeedu sabcatun toddobow toddoba tiir ayaa xawaalo ay ku dhisan tahay muxiilun ruux wax wareejinaya oo waxawilaya waa adigii daynkagu lagu lahaa oo waxawilayo dhahaya hebel u doona muxiila leh oo muxtaal ruux la xawilayo la wareejinayo waa ninkaan miskiinkaahu kuu yimid oo deynka kugu lahaa ood xawilayso waad leedahay tag ninkaasaan kugu xawilay wa muxaalun calayhi shaksi dushiisa lagu xawilay shaksigii dushiisa lagu xawilay waa kii deynka aad ku lahayd oo ninkan aad tidhi ninkaasaan deyn ku leeyahay orod ku wareeg muxaalu calayhi iyo wa deynun deyn deynkaasoo lilmuxtaali ruuxa muxtaalka ah u sugnaaday oo waxuu xawilaya cala almuxiili deynkaasoo lilmuxtaali midka la xawilayo kan la xawilayo u sugnaaday cala اlmuxiili midka wax xawilaya dushiisana ugu sugnaaday waxaa kaloo rugni ah in la helo deyn deynkaasoo lilmuxtaali ruuxa muxtaalka ahoo la xawilayo u sugnaaday waa qofka la xawilayo cala اlmuxiili daynkaasoo calalmuxiili kan waxawilaya dushiisana ahad adiga wey ninka waxawilaya yaa kugu leh muxtaalka ninka la xawilayana waa ninka deynka adiga kugu leh ood leedaha hebel udoon deynkaas in la helana waa shar waa rugni arkaanta xawaalada kami wa deynun waa dayn haddana deynkaasoo lilmuxiili kan waxawilaya u sugnaaday calalmuxaali calayhi shaksiga korkiisa wax lagu xawilayana dushiisa ugu sugnaaday waxaa kaloo haddana rugnigo laga maarmaana in la helo qofka waxawilaya waa inuu deyn ku leeyahay muxaalu calayhiga qofka aad leedahay hebel aan lacag ku leeyahay u doona inaad lacag ku leedahana iyadana waa rugni waa laga maarmaan wa iijaabun milkisiintii weeye wa qabuulun aqbalkii deynkaasaan ku milki siiyey hebel aan ku leeyahay ka qaado kana waa inuu yidhah waa aqbalay anaa u doonanayo waa aqbalay toddobadaa rugni ayay ku dhisan tahay xawaalo maa yushtaradu fi اlmuxiili wاlmuxtaali wاliijaabi wاlqabuuli haadaa midkani maa iladii kii woy yushtaradu huwa maaga loo shardinayo fi lmuxiili kii waxawilayay iyo wاlmuxtaali kan la xawilayo iyo wاliijaabi iijaabka iyo wاlqabuuli aqbalka wixii loo shardinayo u baabiya halkan sheekh wuxuu uga hadlay qofka muxiilka ahee waxawilayo shardiguu leeyahy kan muxtaalka ahee la xawilayo isagana shardiguu leeyahy iijaabka iyo qabuulku waa siiqadii siiqaduna shuruuday leed yushtaradu waxaa loo shardiyaa fi lmuxiili qofka waxawilaya iyo walmuxtaali kan la xawilayo labadoodaba waxaa loo shardiyaa maa shardi ayaa loo shardiyaa shardigaasoo yushtaradu loo shardiyi jiray في البايع والmushtari baayica iyo mushtariga shardigii loo shardiyi jiray ayaa iyagana loo shardina kan waxawilaya iyo midkan la xawilaya لأnnahu waxa weeye waa bimansilati bayci الdeyni bideyn deynkii aada igu lahayd deynkaasaan kaaga gatay ay u eeg yahay nidaamka maadaama suuradii beeca iyo muuqaalkii beeca xawaaladdu ay leedahay deynkii aad igu lahayd waxaan kaaga iibsaday qofkaa deynkiisa maadaama nidaamkii beeca iyo suuraddii beeca xawaaladu ay u eg tahay waxaa loo shardiyey qofka wax xawilaya iyo kan la xawilayo shuruudu اlbaayici wاlmushtari baayic iyo mushtarigiyo shuruuddooda oo shardigu ahaa qofku inuu qaangaar yahay inuu caqli leeyahay shuruuddiyaa loo shardinay wa fi liijaabi wاlqabuuli milkisiinta iyo aqbalkana waxaa loo shardin maa ayladii kiyaa loo shardin yushtaradu huwa maaga loo shardiyi jiray fii siiqati اlbeyc siiqadii beeca wixii loo shardiyi jiray ayaa loo shardinayaa hadalka dhex maraya qofka wa xawilayo muxiilka iyo qofka muxtaalka ah ee la xawilayo oo shuruuddaasna iyadana waxaa ka mid ahayd yacni labada qof khidaab ayaa ka mid ahaa siiqada adaan ku xawilay sidii bictuka adaan wax kaa gaday oo kale khidaabkii waa ka waa ku xawilay hebelaan kugu xawilay waa inuu yidhahdo shuruudihii aan u soo marnay siiqat ulbeyc ayaa iyadana loo shardin siiqadii xawaaladda shuruudu daynayn haadihii tani shuruudu daynayn waa shuruudda labada dayn halkana sheekhu wuxuu ka gudageli labada dayn oo laysku xawilayo shuruudaha sharcigu u shardiyey shuruudu daynayni labada dayn shuruudahoodii arbacatu afar shardiyaa loo shardi hubuutuhumaa hubuutu daynayni labada dayn sugnaashadoodii waa shardi <coughs> labada daynba wax jira waa inay yihiin oo sugan falaa tasixu minman laa dayna calayhi dee qof aan bedeynba lagu lahayn xawaalo kama ansixayso deynba qof aan lagu lahayn wasixaة اlictiyaadi bedel qaadashada ansixideediina waa shardi canhumaa can idayneyn labada deyn xaggooda in laba deynoo la kala bedel qaadan karo inay yihiinna waa shardi laba deynoo la kala bedel qaadan karo inay yihiin ansixideediina waa shardi maxaa baxay waxaa jira duyuun aan la kala bedel qaadan karin oo sharcigu uusan ogolayn in laysku iibiyo ama in la kala bedel qaato uusan sharcigu ogolayn waxaa ka mid a ah daynuljucaala ka mid a ah. daynuljucaala qabla alfaraaqi min alcamal intaan shaqadiiba laga faaruqno taasoo kale xawaaladeedu ma ansaxayso tusaale ahaan daynuljucaala waxaa ka mid a ah. ninaa wuxuu yidhi qofkii ratiyaa iga lumay ratigayga qofkii ii soo celiya boqol dolaraan siin boqol dolar ayaan siin qofkii ratigii ii soo celiya shaqadiiba intaadan qaban oo ratigii yacnii aadanba keenin aaninaa kuu yimid war boqolkaygii dollar sii markaasaa tiri ninaan rati u soo celin rabaahe ninkaasaan kugu xawin maba ansaxayd deynka noocaas oo kale in la kala bedel qaato qofna lagu xawilo sharcigu ma ogola de wax sugnaaday ma ahanba wax aad qofkan xaq uguma lihid inaad wax ka qaadato qabla alfaraaq min alcamal intaadan shaqadiiba aadan ka faaruq noqon wax xuquuqa kuma lihid qofka ixtiyaadka noocaas oo kale ah deynka noocaas oo kale ah, ma ansaxayo in wax loo kala xawilo in wax loo kala xawilo kaas ma ansaxayo wa cilmulcaaqideyni labada heshiiska wada gelaya cilmigoodina waa shardi bihimaa bidaynayni labada dayn labadooduba inay og yihiin waa shardi qadran min qadrin deynka qadarka uu leeg yahay inay labadooduba isla og yihiin wa jinsan min jinsin deynku jinsiga uu yahay ma dahaba ma fida ma dolara deyn jinsiga uu yahana waa inay og yihiin wa sifatan min sifa xagga tilmaantana deynka tilmaanta uu yahana waa inay isla og yihiin haddii maala wixii raashin ay yihiin raashinkii raashin radi ah oo xun miya raashin wanaagsan miya diinka ninkan uu ku leeyahay sifada yani uu leeyahana waa shardi inay isla ogyihiin waxaa kaloo shardiga ku yihi sheekhu labada caaqideenkaa heshiiska wada gelay labada caaqideenka maxaa loola jeedaa waa muxiilkii iyo muxtaalkii waa qofka wax xawilayo iyo kan la xawilayo labaduba waa inay og yihiin labada dayn qadarkooda jinsiga iyo nooca deynku yahay iyo tilmaanta deynku inay og yihiin shardiga wa xuluula min xuluulin xagga xaaloobidda deynkana waa inay og yihiin wa taأjiila min taأjiilin xagga mudaynta deynka deynku hadduu yahay dayn la mudeeyey muddada waa inay yaqaanaan hadduusan dayn la mudeeyey uusan ahaynoo dayn xaalaa u yahay oo hadda isi yani ay tahay oo lacag wakti loo yeelaba uusan ahayn waa inay ogyihiin hadduu xaalo yahay haddii la muddeeyana muddada waa inay ogyihiin deynka muddo uu leeyahy watasaawiihimaa tasaawi daynayni labada dayn sunnaashadoodiina waa shardi fiihaa fii tilka alashyaa ashyaadaas lasoo sheegay waa inay labada dayn ay ku siman yihiin ashyaada maxaa loola jeedaa fi اlqadri wاljinsi wالsifati wاlxuluuli wata'jiil intii aan soo sheegnay labada deyn inay ku siman yihiinna waa shardi tusaale ahaan laba deyn oo aan isku jinsiba ahayn layskuma xawili karo laba deyn oon isku jinsi ahayn maala ninkan deynka uu ku leeyahay waaba raashin kana deynka uu ku leeyahay waa xoolo ama waaba lacagba isku jinsiba ma aha iskuma xawili karo haddii xagga xuluulka iyo taajiilka ay isku khilaafaanna waa la mid ninkan daynka lagu leeyahay waa dayn xaallo ah war lacagtaydii hadda haddan kuu keenaa tiri isi oo muddaysnayn markaasu wuxuu yidhi waxaan kugu xawili lacagta ramadaanka soo socda ninaan ku muddeeyey deynkayga aniga ninkaas u doona ma ansaxayo xawaalada noocaas kanna waa deyn xaalaa kaasna waa deyn la muddeeyey ma ansaxayo xawaaladaas suuraة الxawaalati haadihi tani suuraة الxawaalati waa muuqaalka xawaalada qaabka deymanka la isugu xawilo nidaamkeedii suuraة الxawaalati xawaalada muuqaalkeedii an yakuuna liزaydin zayd waa inuu u ahaado calىa camri nin camr la yihah dushiisa alfu dinaarin kun dinaar daynan xaalu yahay kunkaas dinaar mid deyn ah kunkaas dinaaru xaalatun ee xaalo ah oo hadda laga rabo kunkaas dinaaru saxiixatun lacag saxiixa ah laysat bimukasara waxaa jirta lacagtii dinaarka oo xilligaa hore jiri jirtay labay u qeybsami jirtay mukasara iyo saxiixa mukasaro waxaa wey waa dinaar aan wanaagsanayn ayaa waxaa la yidhaha mukasara haddii la yidhah dinaarkan waa dinaar saxiixana waa qaali dinaar saxa weeyo wax cila aan lahayn kunkaas dinaaro saxiixatun kun dinaaro saxiixa walicamrin camarna waxaa u sugnaaday calaa bakrin nin kaloo bakr la yidhaha miluhaa milu alfi dinaar isaguna nin kaloo bakr la yidhaho kun dinaaro ku leeyahy oo iyaduna xaalatun saxiixatun kun dinaar oo asna xaala saxiixna ah oo asna ku leeyahy fayaquula camrun camara wuxuu ku leeyahay lisaydin zayd axaltuka waxaan kugu xawilay bilalfi kunkii waxaan kugula xawilay allatii kunkaasoo laka adiga kuu sugnaado calaya dushayda iyuu kaa sugnaaday calىa bakrin bakr dushiisaan kugu xawil ee bakr u door fayaquula zaydu wuxuu leeyahy qabiltu xawaaladaas waan aqbalay ayuu isaguna leeyahy mar addamaanu haadihi midani axkaamu damaani tani waa damaanada iyo axkaamteedu halkan sheekh wuxuu uga hadlay damaanada iyo axkaamta ay iska leedahay الdamaanu damaanku lugaةa min lugaةi xagga luqada aliltizaamu isku laazimin luqada carabiga waxaa la yidhaha wax sharcigu uusan waajib kaaga dhigin oo adigu lugtaada aad ku raadsatid laba qofoo ishaysata oo qofkan dhahay wardiinkayga isi kanina uu la murmayo ayaad soo kala dhex geli markaas waxaad leedahay wardeynkii ninkan aad ku lahayd anaa kuu damaano ku siinaya ee iska daa ninkan iltizaam wey xagga luqada waxaan ewelba horeba waajib aan kugu ahayn ood isku laazimisaa waxaa la yidhaha damaan wa sharcan min sharcin xagga sharcigana iltizaamu xaqin waa xaq laasimsigiisa xaq inaad isku laasimsid xaqaasoo thaabitin sugnaaday fii dimati اlgayri qof kaleo adiga gayrkaa ah qoortiisa ku sugnaaday inaad adigu isku laasimisid xaq aan adiga lagugu lahayn oo qof kaloo adiga khayrkaaga lagu leeyahay waa in adigu isku laasimisid marka lamaanada noocaasa waxaa la yidhaha lamaanulmaala la yidhaha lamaanulmaal iyadaa qaybo fara badan damaanadu u qaybsanta qof lacag lagu leeyahay ayagoo murmayaad u iman kusoo dhex bixi war qofkaan intaa ma ku lahayd haa anaa damaanay aniga lamaanulmaal aw amase ixdaaru caynin ama cayn soo xaadirinteedu soo xaadirinteedii cayntaasoo madmuunatin ee la damaantay cayn la damaantay soo xaadirinteedii tana maxaa ujeedada laga leeyahay waxaa weeye dhinaha wuxuu leeyahay oo ninkana neef geela ayuu iga dhacay oo iga booli wuu haystaa wuu ku dhegay adaa ku soo dhex baxaya labadan geela isku haystay markaas waxaad leedahay anaa iga taqaana neefkii geelaha anaa kuu soo xaadirayna kuu keenay iska daa ninka tan iyadana waxaa la yidhaha lamaanu radil cayn waa qaybtii labaad waa cayn inaad ninkan u soo celinayso cayntiisi iyaad lamaano qaad ow amase badani man ixdaaru badani man shaksi jirkiisii jirkaasoo xaadirintiisii inaad laasimsatow shaksigaasoo yastaxiqu xuduuruhu shaksiga soo xaadiridiisu ay xaq leedahay oo ay mutaysatay ay xaq leedahay inuu soo xaadiro ow amase badani man ixdaaru badanin badani man shaksi jirkiisa soo xaadirintiisii soo xaadirinta laasimsigeedii wey shaksigaasoo yastaxiqu xuduuruhu soo xaadiriddiisii ay xaq tahay oo inuu meesha soo xaadiro ay xaq tahay waa qaybtii saddexaad ee damaanada damaanadan waxaa la yidhaha waa damaanada nooca la yidhaha kafaalatu albadan ama damaanatu اlbadan waa qof bini aadama jirkiisii inaad soo keenayso xaadirinayso inaad damaano qaado damaanatu اlbadan ama kafaalatu اlbadan ayaa la yidhaha tan nooca saddexaadna maxay tahay qof inuu meesha yimaado oo uu soo xaadiro ay waajib ahayd waa maxkamaddii oo kale qof la haystoo laleeyahay maxkamaddii ay ku dhegan tahay oo laleeyahay qofkaasi waa inuu maxkamadda yimaado waa in qofkaasi xuquuqdii lagu lahaa oo dhan laga guto maxkamaddana waa inuu intii dacwadu ay ka dhammaanayso waa inuu joogo intaasoo saacadood ama maalin dhan waa inuu maxkamadda joogo adaa ku soo baxaya waxaad leedahay war qofkan hallu goynina miskiinka ah maalintii loo baahdo markii dacwo loo baahdo anaa keenay anaa layga yaqaana laakiin hadda danihiisa iska soo dhammaysto saacaddii maxkamadda u baahato anaa layga yaqaana laakiin hadda danihiisa iyo xawaa'ijtiisa iyo shaqadiisa iyo ganacsigiisa hiska wato saacaddii maxkamadda u dhawaaqdana anaa daamin ah damaanada noocaasna waxaa la yidhaha damaanat اlbadan ama kafaalat اlbadan saddexdaas marka saddex qaybood wey waa damaanulmaal iyo damaanu radilcayn iyo damaanulbadan saddexdaasay damaanada u qaybsan arkaanu damaani haadihi tani arkaanu damaani waa damaanada tiirarkeeda tiirarka damaanadu ay ku dhisan tahay arkaanu damaani damaanada tiirarkeedu khamsatun shan daaminun shaksi wax damaanay waa ninkii meesha kusoo baxay wa madmuunun lahu shaksi wax loo damaanay wa huwa saaxibudeyn waa qofkii saaxibudeynka ahaa oo deynka iska lahaa wa madmuunun canhu shaksi xaggiisa waxa laga damaantay waa kii deynka lagu lahaa madmuuna canhu yaa layihi miskiinkii kuletiga lagu dheganaawo miskiinki kuletiga lagu dheg ruuxaygii isi kii la dhahay madmuunu canhu yaa layihi wa madmuunun xoolihii la damaanay waa deynkii wixii aada damaantay madmuuna la yidhaha madmuun iyo wasiiqatun hadalkii dhex marayay labadooda siiqo شhantaas wey damaanada tiirarkeedu daamin madmuunu lahu madmuunu canhu madmuun iyo siiqu mid walbaa shuruuduu leeyay mid walba sharcigu shuruudu u sameeyey shuruudu daamini haadihii tani shuruudu daamini qofkii wax damaanay shuruuddiisii wey qofka damaanadiisu ansaxayso shuruud afara ayuu iska leeyahy shuruudu daamini qofka wax damaanaya shuruuddiisu arbacatun afar wey an yakuuna fiihi shaksiga dhexdiisa waa inuu ahaado ahliyaةu tabaruci samafalka ahal u noqoshadiisii waa inuu ahaado dhexdiisa waxaa shardi ah qof wax sadaqaysan kara ixsaan samayn kara sadaqo la bixi kara tabaruc la bixi kara inuu qofku yahay waa shardi maxaa baxay falaa yasixu damaanu الsabiyi wاlmajnuuni wamaxjuuru safah saqiir damaanadiisi ma ansaxayso qof waalan damaanadiisii ma ansaxayso qof safiihoo isaguba maxjuurahoo maalkiisiiba dowladdu ka xayirtay maxjuurka ka soo marnay xoolihiisi laga xayira isagana damaanadiisii ma ansaxayso leanna waxa weye kulligood ahliyatu tabaruc ma ah sakiir waxma ma sadaqaysan karo majnuun waxma ma sadaqaysan karo qor maxjuurahoo la xayiroo dowladdu maalkiisi ay ka xayirtay isaguna waxma sadaqayn karo wa an yakuuna qofka daaminkaah wax damaanaya mukhtaaran waa inuu mukhtaar yahay oo qof doortay oo iskiis waxu damaanay waa inuu yahay oo asagu inuu wax damaano waa inuu ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa waa inay taasi ku timaado maxaa baxay qof la yidhi khasab ku damaan xoolahan damaanadiis ma ansaxayso wa an yaadana lahu lmadmuunu wa an yaadana lahu shaksigii daaminka ahaa waa inuu u idmay almadmuunu qofkii madmuunka ahayee la damaantay waa inuu u fasaxo oo yidhaha idamaan war idamaan ow amase hadduusan qofku qaangaar ahayn weliyuhu weliyulmadmuun qofkii la damaantay qofkii mas-uulka ka ahaa waa inuu u idmo haddii qofka la damaananayo wixii la damaananayay sakiir hadday ahaayeen ilaa sakiirku isagu wax ma fasixi karo waxna ma ogolaan karee sakiirka weligiisii waa inuu kuu idmo oo yidhaha iga damaano xoolahaas waa lai heystaahe damaano waa inuu yihah oo weligii sagiirku waa inuu kuu fasaxo ilaa sagiir waxma fasixi karo hadduu qaangaar yahana asagaa la rabaa inuu kuu idmo oo yihah iga damaano waa la haystaa qofkiiba hadduu diidan yahu ku leeyahay maba kuu idman hana dhex geli damaanad ma ansaxayso damaanadii maba ansaxayso marka wa an waa inuu idmo wa an lahu shaksigii daaminkaa waa inuu u idmo almadmuunu shaksigii la damaantay oo weliyuhu weliyu almadmuun ama shaksigii la damaantay weligiisa waa inuu idmo fii damaani اlbaladi fii damaani albaladi jirka damaanadiisii waa inuu qofkii madmuunkaa u idmo haddii qofkii damaanadii nooc anwaac badan ay lahayd damaanulbadan hadday tahay damaanadu qofkii badankiisa aad anaa keenaya maxkamadda anaa keenaya waa inuu kuu fasaxo waa inuu ku yidhaha damaano qaad haddii saqiir uu yahay wax maxkamadda la keenayana saqiirka weligiisa yaa fasaxay qofkan waa kuu idmay inaad damaano qaado xilligii loo baahdana sakiirka aad keeni karto anaa kuu idmay waa inuu weligu idmo damaanulbadan waa an yakuuna waa inuu yahay shaksiga daaminka ah qaadiran mid awoodi kara calantisaacil cayni cayntii ka soo siibiddeedii waa inuu awoodi karo fii damaani raddihaa caynta soo celinteeda soo celintaa damaanadeedii waa inuu ku awoodi karo caynta inuu keeno uu soo celiyo lamaanada noocii ahaa lamaanu radil cayn ninkii dhahayey yani ratiyu ninkana iga booliyey ratiyu iga xaday oo kuleetiga lagu dheganaa markuu leeyahay anaa keenaya ratiga waa inuu awood u leeyahy ratiga keenidiisii waa inuu awood u leeyahy de hadduusan ratiga keenidiisiiba uusan awood u lahayn lamaanadiisiiba ma ansaxayso lannu bimansilati atalaacub bilxuquuq wuxuu noqonaya xuquuqda bini aadamka in lagu cayaaro ratigiiba hadduusan awood u lahayn inuu keeno damaanadiisu ma ansaxayso ow amase yo lahu ow amase xataa hadduusan awood u lahayn ratigii awood uma laha waa la ogahay inuusan awood u lahayn yo-dana lahu shaksigii daaminkaa ah waa inuu u idmo almadmuunu canhu shaksigii xaggiisii wax laga damaanaya waa inuu wax u idmo madmuunu canhugii inuu u idmo ow amase yo-dana waa inuu u idmo lahu shaksigii daaminka ahaa almadmuunu canhu shaksigii xaggiisa wax laga damaanaya waa inuu haddii kale uu u idmo waxaa kaloo shardi ah madmuunu canhugan hadda waxaa loola jeedaa waa qofkii cayntu ay ka maqnayd oo ratigu uu ka maqnaa hadduusan ratigii inuu soo celiyo uusan awood u lahayn laakiin kii ratigu uu ka maqnaa uu u idmo uu yidhaha war haddaad rabtay oo iska kaa sugan hadduu raalli ku yahay isaguna waa ogayn usan awood u lahayn hadduu asagu raalli ku yahay way ansixi lanna waxay la mid tahay bimansilati isqaadi xaqihi asagoo xaqiisii riday oo kale la tahay sharciguna waa ogolya xaqiisii inuu riday wuu og yahay inuusan ratigii soo celin karin lakin wuxuu anaa kuu idmee damaan iska damaan saxiix haddii qofkii saaxibulxaqa ahaa asagu uu idmayu nacam wuxuu ku yihi shaarixu yasixu waxaa ansaxaya damaanu man laa yaqdiru calى intizaaci اlcayni qof aan awood u lahayn cayntii inuu soo celiyo ama uu keeno damaanadiisu waa ansixi idaa radiya saaxibu اlxaqi qofkii saaxibulxaqa hadduuba raalli asagu ku yahay dee hadhow hadduu keeni waayo adaa ewelba raalli ku ahaa ratiga hadduu soo celin waayo ewelba isagaa raalli ku ahaa shardu اlmadmuuni lahu haadaa midkani shardu lmadmuuni lahu shaksigii wax loo damaanayo shardigiisii wey halkan sheekhu wuxuu ka gudageli shaksigii madmuunu lahuga ahaa madmuunu lahu wuxuu noo ahaa saaxibudeyn haddii laan lala xiriiriyo madmuunu lahu la yidhah waa qofkii deynka iska lahaa oo xaqi uu ka maqnaa qofkaas isagana shardiga loo shardinay shardulmadmuuni lahu qofkii wax loo damaanayay oo saaxiibudeynka ahaa oo deynku uu ka maqnaa shardigiisii an yacrifahu madmuunu lahuga waa inuu yaqaano addaaminu qofka wax damaanayo bicaynihi cayni اlmadmuuni lahu shaksiga wax loo damaanayo saaxibulxaqa ah cayntiisa waa inuu qofka wax damaanayo uu yaqaano waa shardi madmuunu lahuga waxaa loo shardin qofkan wax damaanaya inuu yaqaano waa shardi leanna waxaa jira dad aadan deynkoodii iyo nidaamka xuquuqdoodaba aadan dhex geli karin iyo dadaad isku hallayn karto ood dhex geli karaa jira qof waxaa jira haddii la yidhaaho waa hebel iyo hebel qofka xaqa iskale oo ninkan deynka kulahood wax u damaanayso waa hebel iyo hebel haddii lagu yihaaho qof waxaa jira aad leedahay qofkaa baddiisa ma geli karo marka qofka aad wax u damaanayso saaxibulxaqa ah inaad taqaanid waa shardi mucaamaladiisa bal inay kuu fududdahay inaad qof la heshii karto ay tahay qof wax kaa sugan kara inuu yahay inaad taqaano shardi madmuunu lahu mar walbaba shardu lmadmuuni canhu haadaa midkani shardu lmadmuuni canhu shaksiga xaggiisa wax laga damaanaya waa qofkii deynka lagu lahay kii deynka lagu lahaa shardigiisii shardulmadmuuni canhu shaksiga xaggiisa wax laga damaanayo shardigiisii kownuhu madmuunu canhuga ahaashadiisa wey madiinan qof deyn lagu leeyahy horta waa inuu noqdo qof aan deyn lagu lahayn maxaaba laga damaanay shuruudulmadmuuni haadaa midkani shuruudulmadmuuni xoolihii la damaanayay shuruuddoodii waa maalkii marka maalka la damaanayo shuruudaha uu iska leeyahay shuruudulmadmuuni maalkii la damaanayay shuruuddiisii halaaثatun saddex hubuutuhu hubuutulmaali ay wujuuduhu horta jiritaankiisu waa shardi horta maalka qofkan lagu leeyahay ma jiraa mase waa in la ogyahay oo la xaqiijiyo waxaan inay jiraan wa lusuumuhu lusuumu lmadmuuni maalkaas la damaanayo laasimidiisiina waa shardi waxaan qofkan maalka laga damaanayo maal oo lagu leeyahay inuu yahay waa shardi hadduusan laasim ahayn sidii tii aanu ku soo qaadanay daynuuljucaalihi daynuljucaala lamaanadiisu ma ansaxayso لأnn wax la gaarayba ma aha oo qofkan laasim ku ah wa cilmu daamini qofka damaanaya cilmigiisina waa shardi bihi bilmadmuuni xoolaha uu damaanayo waa inuu og yahay jinsan min jinsin xagga jinsiga waa inuu ka og yahay wa qadran min qadrin xoolahaasi qadarka ay leegyihiin waa inuu og yahay wa sifatan min sifa tilmaanta maalka uu damaanayo waa inuu og yahay wa caynan min caynin xagga daatada shayga uu damaanayo cayntiisa inuu yaqaanana waa shardi waxaa kaloo shardi ah qofka daaminka ahee wax damaanaya maalka uu damaanayo inuu yaqaano jinsigiisa jinsi waxaa loola jeedaa yani madahaba waxaan lagu leeyahay mise waa raashin mise waa neef geela wax waxay yihiin waa inaad taqaano qadarka uu la egyahana waa inaad taqaanid lacag hadduu yahay boqol doolara laba boqola saddex boqola inuu yaqaano shardi sifadiisana waa inuu yahay sifada maxaa loola jeedaa sifada deynka deyn xaalaahoo haddeera miya mise waa deyn laba sano ka bacdi ah waa inuu yaqaano shardi cayntiisa inuu yaqaanona waa shardi shayga cayntiisa inuu yaqaano waa shardi hadda shaygii cayntiisa iyo hadduusanba aqoonbu wuxuu yahaba oo cayn ahaan uusan u garanayn isagana ma ansaxayo damaantiisii shuruudu siiqati damaani haadihi tani shuruudu siiqati damaani lamaanada siiqadeedii siiqada waa hadalkay isdhaafsanayeen labada qof siiqadaa shuruuddeedii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli hadalka la labada qof hadalka isdhaafsanayaan waa qofkii wax damaanayey iyo kii xoolaha iska lahaa siiqadiisa siiqadaa shuruudda sharcigu uu u shardiyey shuruudu siiqati damaani damaanada siiqadeedii siiqadaa shuruuddeedii halaaatun saddex saddex shardi ayaa loo xiri damaanada siiqadeedii an takuuna siiqadu waa inay ahaato bilafdin lafdi lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bililtizaami laasimsi inuu waxaan qofku isku waajib yeelay lafdi dareensiinaya waa inuu ku hadlo maxaa ka mida ah tusaale ahaan waa inuu yidhaah lamintu daynaka deynkaagii waa damaanay calaa fulaani deynkii hebel aad ku laheed anaa damaanay lamintu marka maxay tusine inaad waajib isaga dhigtay hadalka qaabkaad u hadlayso waa inuu noqdo qaab tusinaya inaad wixii adigu isku waajib yeesho laakiin haddaad tidhaaho war ninkii aqan xaqii ninkan aad ku lahayd waa la heshiin doonaa waa la xaali doonaa ma ansaxayso waa inaad ku hadasho wax ku tusinaya inaad wixii adigu waajib isaga dhigtay hadal noocaas waa inaad ku hadasho laakiin waa la heshiin doonaa iyo waa la xaali doonaa iyo ninkan iska daa iska daa ninkan waa la xaali doonaa iyo iyo khayraa la rajaynaya ninkan iska daa khayr waa wada rajaynaynaa innaga dhan un waa inaad sheegto iyo inaad xaqii adigu inaad waajib isaga dhigto waa inaad sheegto an takuuna siiqadu waa inay ahaato bilafdin lafdi lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bililtizaami laazimsi inaad isku waajib yeeshay lafdi dareensiinaya waa inuu ahaa wa cadamu tacliiqi wax ku xiridda weynteediina waa shardi inaadan waxba ku xirin lamaanadaada lamaanadaada inaadan waxba ku xirin waa shardi hadduu yihaaho idaa jaaءa algadu beri markuu yimaado faqad lamintu maa calىa fulaanin wixii hebel lagu lahaa markaasaan damaanay ma ansaxayso beri haddaad ku xirto ama sanadka soo socda iyo ma ansaxayso wacadamu taaqiiti wacadamu ataaqiiti wakti u yeelid weynteedana waa shard lamaanadaadana waa inaadan wakti u yeelin haddaad tiraahid lamintu maa calaa fulaan wixii hebel lagu lahaa anaa damaanay ilaa shahri ramadaan lamaanadeeduna waxay ku sinan tahay ilaa bisha ramadaan bisha ramadaan wixii ka dambeeyay anigu damaano shaqo kuma lihi ma ansaxayso ilaa xaqii aad ka bixinayso anaa daaminka ah inaad tidhaaho shardi suuratu damaanideyn haadihii tani suuratu damaanideyn deynka damaanadiisii damaanadaa muuqaalkeedii wey markaad deyn damaanaysid qaabka loo damaano suuratu damaani deyni deynka damaanadiisa damaanadaa suuraddeedii an yakuuna lizaydin zayd waa inuu ahaado calaa camrin camar dushiisa mi-atu dinaarin boqol dinaar waa inuu camar ku leeyahay daynan xaal uu yahay boqolkaas dinaar mid dayna daynkaasoo laasiman ee go-an oo laasima fayaquula bakrun bakr waa inuu yidhah lizaydin zayd uu ku yidhaaho laminku daynaka daynkaagii anaa damaanay calaa camrin camar dushiisa xaal daynku ahaado camarkii aad dayn kule aad ku lahayd daynkii aad camar ku lahayd anaa damaanay qaabkaasa wax loo damaanay suuratu damaani radilcayni caynta soo celiddeeda damaanadeedii suuraddeedii wey waa damaankii noocii labaad oo ahaa damaanu radilcayn markaad cayn soo celinayso aada damaanayso qaabka aada u hadlayso suuratu damaani radilcayni caynta soo celiddeedii damaanadeeda suuraddeedii an yadaca zaydun zayd waa inuu dejiyo yaddahu gacantiisii hasban khaasiban xaaluu yahay mid booliyaya oo dhacaya calىa daabatin daabad waa inuu gacanta ku dejiyo daabadaasoo licamrin camar u sugnaatay daabad camar uu leeyahay waa inuu gacantiisa ku dejiyo isagoo booliyay oo dhacaya fayaquula bakrun bakr markaas waa inuu ku yidhaaho licamrin camaroo daabaddii laga dhacay waa inuu ku yidhaaho lamintu anaa waxaan damaanay radda daabatika daabadaada soo celinteedii anaa damaanay allatii daabadaasoo kasabahaa minka adiga xaggaaga uu ka booliyey zaydun zayd uu kaa booliyey daabadii zayd uu kaa dhacay anaa damaanay inaan keenayo daabadaas suuraةu damaani haadihi tani suuratu damaani jirka bini aadamka lamaanidiisii lamaanidaa suuraddeedii jir bini aadam markaad leedahay anaa keenayo qofkaas qaabka loo damaano jirka bini aadamka suuratu damaani اlbadani jirka bini aadamka damaanadiisii damaanada muuqaalkeedii damaanadaasoo almusamaa lagu magacaabo bilkafaalati kafaalo qaadidda lagu magacaabo an yakuuna lizaydin zayd waa inuu ahaado calaa camrin camar dushiisa xaqun xaq waa inuu ku leeyahay xaqaasoo maaliyun ee maal loo nisbeeyey ow qisaasun ama waa inuu camar dushiisa qisaas ku leeyahay aabbihiisuu ka dilay inuu dishuu rabaa isagana ow xaddu qadfin ama xaddu qadaf waa inuu ku leeyahy xaddu qadaf waxaa weeye zaaniyuu ku tilmaama waad sinaysatuu leey muxuu ku leeyahay siddeetan karbaash in loogu dhufto oo maxkamadda horteeda siddeetan karbaash loogu dhufto xaqaasuu ku leeyahy fayaquula bakrun bakr markaas waa inuu ku yihaaho lizaydin zayd waa inuu ku yihaaho takafaltu laka anaa waxaan kuu kafaalo qaaday bibadani camrin camarkii aada siddeetanka karbaash ku lahayd oo maxkamadda aada geynaysay anaa kafaalo qaado oo keenaya maalintii loo baahdo ee ninkan ha shaqaystay iska dah الشharيكaةu <coughs> haadihi midani الشharيكaةu أحكاam الشharيكة waa شharikada أحkaamteedi والله سubحaanه وتaعالى